بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد على جبل الصفا قال المصنف رحمه الله وفي غضون ذلك نزل أيضا قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين aljahru bidacwa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay uu faray subxaanahu wa tacaala inuu dacwat tawxiid uu la jahro iyo dacwat liimaan waxaan soo aragnay saddex sano markay dhammaatay dacwadii fardiga ahayd ayaa nebiga la faray calayhi salaatu wasalaam inuu dacwadaa la jahro wuxuuna ka bilaabay qoyskiisii ayuu ka bilaabay cashiiradiisii hoose ayuu ka bilaabay arrintaasaan soo aragnay hadda markan la jahridii dacwada uu la jahrayay iyo muujintii uu muujinaya dacwadiisa darteed ayuu nebiga buurta safa la yidhaahdaa intuu dul fuulay ayuu dadkiisa u dhawaaqay si dacwadiisa uu ogeysiiyo tiiba marka musanifka uu ka hadlayaa calaa jabal safa buurta safa dusheeda nebiga oo saaran iyo wixii uu dadka ugu yeeray ayuu sheikhu ka hadlaya oon arki doonno insha allahu tacaala wuxuu yidhi wa fii uduuni dalika yani fii uduuni dalika ay fii athnaa'i dalika arrintaas dhexdeeda markaynu ku jirnay oo dacwadii la faray jahriga ahayd yaa nasala aydan waxaa soo degay markii la yidhi waandir cashiirataka alaqrabiin yaa markaa kadib waxaa soo degay qowluhu tacaala allah hadalkiisii oo rabbi ou yidhi fii suurati alxijri fasdac bima tu'mar wa acrid cani lmushrikiina fasdac yacni la jahar oo caddee weeye bimaa tu'maru waxa lagu farayo dadka uu caddeeyo si jahri ahoo cadaan ah ugu sheeg waxa lagu farayo oo tawxiidkii ah wa acrib ka jeeso can ilmushrikiina kuwa mushrikiintoo rabbigooda la wadaajiye khalqigiisa kuwaana wax alla waxay leeyihiin oo dhan ka jeeso faraha ka qaad hadday ku caayaan hadday maaragtay dhibkuu geystaan waxba ha ka soo qaadin isaga jeesa dacwadaada wada weeyaan la jahr dacwadaadii wey aayaddaa markay soo degtay fa sacida rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka alle ayaa wuxuu fuulay oo uu koray daata yowmin maalin ayuu cala safa buurta safa la yidhaahdo dusheeda ayuu koray facala wuu kor noqday aclaahaa xajara buurtaa dhagaxa ugu sarraynta badan yuu dushiisa fuulay nebiga calayhi salaatu wasalaam buurta meesheeda sare dhagaxa ugu sarreeyo ayuu fuulayoo koray rasuulka calayhi salaatu wasalaam uma hatafa markaasuu qayliyey yacni waxa weeye ay saaxa maaddan sawtahu isagoo dhawaqiisa kor u qaadaya ayuu nebigu dhawaaqay salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo muxuu leeyahay yaa sabaaxaah kelimadaas ayuu maaragtay odhanayaa yaa sabaaxaa waa kelimad ay carabtu isticmaasho oo kelimatu indaarin ah dadka loogu digayo markuu cadow u soo socdo oo adigana aad dareemayso cadowgu inuu kaa hormaro intaadan dadkii aadan u digin baa dhawaaqaysaa ay dhawaaqi jireen ay oran jireen yaa sabaaxaah wuxuu leeyahay sheikhaa noo fasiray wuxuu yidhi wa kaanat kelimadan yaa sabaaxaah la yidhaahdaa kelimata indaari digid kelimadeed weeye oo maxaa laga digayaa tukbiru waxay warramaysaa kelimadaasi ay ka yacni sheegi can hujuumi jeyshin ciidan weerarkii ayay ka warantaa oo wuquuci amrin cadiimin ama arrin weyn dhicitaankiisa ou dhaco bay sheegtaa weeyaan ay ka warrami weeye marka waa kalimatu indaarin wa taxdiir war iska jirooy cadow baa idinku soo socdee oo kale ayay la mid tahay weeyaan buurtaasuu koray markaasuu kelimaddaa ku dhawaaqay rasuulka calayhi salaatu wasalaam uma jacala wuxuu gudagelay yunaadii inuu u dhawaaqayo nebiga calayhi salaatu wasalaam butuuna qurayshin quraysh lafaheedii iyo qabaa'ilkeedii inuu u yeerayo buu gudogelay wayadcuuhum oo u dhawaaqayo u yeerayo qabaa'ila qabaa'ila iyagoo qabiil qabiil oo ugu dhawaaqayo qabiil qabiilo ah ayuu u naadinaya ugu dhawaaqayaa weeyaan oo muxuu odhanayaa yaa banii fihrin ree banii fihirow yaa banii cadiyin reer bani cadiyow yaa banii fulaanin yaa banii fulaan reer hebelow reer hebelow yaa banii cabdi manaafin reer bani cabdi manaafow yaa banii cabdiilmualibi reer bani cabdiilmualibow iyo wixii lamid ah buu leeyahay oo ugu dhawaaqaya laflaf iyo qabiilqabiil buu ugu yeerayaa wey marka arrintan waxa weeyaan qisadan riwaayadani imaamu albukhaari imaamu muslim way soo saareen daraf kamida bay soo saareen can ibni cabbaasin radi allahu canhumaa ayayna ka soo saareen cabdullahi ibni cabbaas ayaana dikrinayo bukhaariiyo muslima labadaba way wariyaan weyaan falamaa samicuu markii ay maqleen nebiga qayladiisii iyo qabaylqabiilka ugu yeerayo yay qaaluu waxay yidhaahdeen quraysh man haada aladii yahtifu midkaan dhawaaqayaahi waa kuma bay yidhaahdeen kee wey midka qaylinaya noo dhawaaqaya qaaluu markaas ayagoo u jawaabaya waxay yidhaahdeen muxamadun midka dhawaaqayaahi waa muxamed weeyaan markay nebi maxamedna been kuma aynan aqoonin markay maqleen oo inuu axad ka dhawaaqa yahay muxamed yahay fa asraca annaasu ilayhi fa asraca annaasu dadkii waa ay degdegeen ilayhi ilaa muxamedin sala allahu calayh waali wasalam nabiga ayay u soo degdegeen salawaatu ullahi wasalaamu calayh xataa ina arajula ilaa qofka axadkii yani ninku uu ahaa idaa lam yastatic an yakhruja idaa lam yastatic haddounan awoodi karaynin an yakhruja ilayhi inuu nebigu u soo baxo uusan qofku awoodi karaynin arsala ilaa uu soo diro mid soo dira buu ahaa weeyaan arsala mid soo dira buu ahaa rasuulan adeeg buu soo diri jiray qof kale buu soo dirsan jiray liyandura maa huwa waxa uu yahay maxamed uu ka hadlaya arrinkan dadka ugu yeerayo inuu soo eego fiiriyo daraaddeed buu ugu yeeri jiray wy oo usoo dirsan jiray daraaddeed buu usoo dirsan jiray kii aanan imaan karaynin isaga qofkuu soo dirsan jiro oo odhan jiray war waxa meesha ka socdaahu maxamed uu sheegi doono koco noo soo ogow buu odhan jiray saasoo kale uu soo dirsan jiray wy falama ijtamacuu markii ay kulmeen oo dadka ay isku yimaadeen nebigana uu hadlayo qaala nebigu wuxuu yidhi markay dadka u soo baxeen ara'aytakum ay akhbiruunii wey ii warrama low akhbartukum haddaan idiin sheego anna khaylan bilwaadi fardo oo waadigan ku sugan bisafxi haada aljabali ay biasfali haada aljabal buurtaan safo gadaasheeda ihi farda oo cadow ahoo idin soo weerarayo ayaa jooga haddaan idin idhaahdo fardahaasoo turiidu doonayso an takiira calaykum inay idinsoo weerarto farda oo cadow saaran yahayo inay idinsoo weeraraan doonayo baabuurtan salkeeda ihi haddaan idin idhaahdo akuntum ma tihiin musaddiqiya kuwa ii rumaynayo warkaas ma tihiin weeyaan hadalka haddaan idin idhaahdo been miyaad igu taqaanaan soo ii rumayn maysaan weeyaan haddaan sidaa idin idhaahdo qaaluu markaas waxay yidhaahdeen nacam waa kuu rumaynaynaa bay yidhahd maa jarabnaa calayka kadiba ma aanan kugu jarribinoo kuguma aanan ogaanin been kuguma aanan ogaanin horay wax beenu weligen kadib kuguma aanan arag maa jarabnaa calayka adiga kuguma aanan ogaanin ogaaninoo kuguma aanan imtixaanin ilaa sidqa run mooye wax kale ma aanan kugu ogaanin wey waxaan kugu jarribnayn kugu ogaanay waa run un weeye been kuguma aanan ogeyn marka waa kaa rumaysanayna haddaa sidaa tidhaahdo weeyaan qaala markaasuu nebiga maqsuudkiisa u galay hadda cadowgan oo hadda ay uu nebigu uga digayo sida daahirka uu sheegayo waa cadow dhibkiisa uu fudud yahay farda hadday soo weeraraan wa iska difaaci karaan oo iska celin karaan laakiin cadowga uu nabigu sheegayo waa cadow ka khatarsan cadowgaas bani aadamku soo weeraray oo aad bub iyo awood u heli karto iska dhicin kartahay mid ka daran weeye waa cadaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala markaasuu qaala nabigu wuxuu yidhi fa innii anigu nadiirun lakum mid idiin digi baan ahay bayna yaday cadaabin cadaab hortii cadaabka oo shadiidin daran ayaa hortii idiin digaya intuusan idin soo gaarin baan cadaabkaas idinkaga digayaa buu yidhi innamaa matalii aniga tusaalahaygu iyo wa matalukum idinka tusaalihiinna un wuxuu la mid yahay ka matali rajulin nin tusaalihii buu la mid yahay ra'a alcaduwa cadow arkay cadowbuu soo arkay oo ciddii inuu weeraro rabo markaasuu fantalaqa ninkii tegey yarba'u ahlahu isaga oo ahalkiisa ilaalinayo oo dhowrayo ayuu tegey ee yatatallacu cadowgii fiirinayo wayanduru lahum cadowgii fiirinayo min makaanin murtaficin meel sare intuu fuulay cadowgii eegayo kalaan la mid ahay muxuu cadowgu u eegayaa oo cadowgu u fiirinayaa lianlaa yadhamahum alcaduwu si uusan cadowgoodii u soo weerarin oo ayagoo qafla ku jiraahi uusan mudaahama ku samaynin uusan durbadiiba soo kadinin darteed ayuu buurta u fuulay oo u eegayaa weeyaan markaasuu fakhashiya wuxuu ka baqay ninkii oo buurta saarnaa oo cadowga inuu eega fiirinayay an yasbiquuhu cadowguba inay qoomkiisa uga hormaraan ilaa isagu waa lugaynaya buur buu saaran cadowgaana farday wataan inay soo dhaafaan buu ka baqayaa oo cadowgiiba ciddii ay ku hormarta oo dadkii ay baabi'iyaan ayuu ka cabsanaya kolkaasuu fa wuxuu gudagelay yunaadii inuu buurta korkeeda ka dhawaaqayo o odhanayo yaa sabaaxaah buu leeyahay codkii inuu gaarsiiyo intaysan cadowgu gaarin inuu kaga hormaro daraaddeed nin sidaasoo kale baan la mid ahay marka waa cadaab ilaahay baa idinkaga digi wey leanna qofku markuu buur saaran yahay cadowna ou arko oo fardawa tahay intuu buurta ka soo deganaya ama lugaynaya cadowgan baa ka hormarayo markaasuu ciddii oo oo qaflo ku suganoo maaragtay warba ay inta ka kor dhacaan bay baabi'inayaan sidaa darteed maadaama buur uu saaran yahay sawdkiisana meel fog laga maqli karo ayuu u naadinaya uu leeyahay war cadow baa idinku soo socday ogaada ah. saasoo kale nin odhanaya ayaan la mid ah marka cadowga kii ugu khatarta badnaa oo cadaabka ilaahay ah hadday shirkigaa daa'imaan oo shirkiga ay ku dhintaan ayuu nabiyulaahi moxamed uga digayaa weeyaan cadowga aad u dhibka badan waa kan cadaabka naarta ilaahay subxaanau watacaala weeyaan uma dacaahu nebigu uu yeeray qoomkiisii markay yimaadeen ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah wuxuu ugu yeeray ilaa shahaadati qirid la qiro an laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudaahi inuusan jirin ila allahu allah mooye alla keliya inay cibaadadiisu xaq tahay ayuu ugu yeeray waana anna muxamadan nabi muxammedna rasuulullah allah kii uu soo dirayo adeegiisii ahaa oo allah risaalada ka gaarsiinaya khalqigii inuu yahay ayuu nebigu ugu yeeray kelimateynkaas shahaadateynka ayuu ugu yeeray weyaan wabayana lahum wuxuu u cadeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam qowmkiisii ana haadihi alkalima kelimadan oo laa ilaha ila allah muxamadun rasuulullaha hiya kelimaduba milaaku dunya adduunka yani milkigeed wixii lagu hanan lahaa inuu yahay yani milaaku dunya adduunka wixii milkiye inay tahay oo adduunka badbaado aad ku jirayso iyo wanajaat alaakhira aakhara badbaadadeeda cadaabka laga badbaado adduunkana wax alla wixii wanaagu ilaahay ku siini wax alla wixii sharna ilaahay waa kaaga ilaalinaya aakharana cadaabkaad kaga badbaadaysaa naartaas ilaahayba ka badbaadi jannada ilaahayna waad ku gaari kelimatu tawxiidkaasi hadduu kuu ansaxo weyaan uma xandarahum nabiga calayhi salaatu wasalaam qoomkiisibuu u digay wa andarahum wuu u digay cadaab allaahi alla cadaabkiisa uga digay in baqow hadday ku baaqi noqdaan oy ku haraan calaa shirkihim shirkigooda hadday ku baaqi noqdaan oo kufriga ay jiraan iyo shirkiga inuu ilaahay cadaabo oo cadaabka ilaahay ay la kulmayaan ayuu uga digay wey weliba walam yu'minuu aynan rumaynin bimaa jaaa bihi wixii nebiga uu la yimid calayhi salaatu wasalaam min cindi illaahi alla xaggii uu kala yimid oo tawxiidkii iyo iimaankii iyo qur'aankii iyo nebinimadii haddaynan rumaynin in cadaabkaas ayuu uga digayaa wey wanahu maca kownihi rasuula iyo wanahu ana alamra washaaniye ama wanahu nabiga calayhi salaatu wasalaam maca kownihi rasuulan asagoo rasuul ilaahay ah oo rasuulnimadaasi wataani laa yunqidhum inuusan ka badbaadin karaynin min alcadaabi cadaabku inuusan ka badbaadin karaynin hadday shirkigaa ku dhintaan walaa yugniihim uusan waxba u taraynin walaa yugniihim uusan deeqaynin uusan taraynin min allaahi alla xaggii shay-an waxba uusan uga tari karaynin arrintaas ayuu u sheegay wy maxaa yeelay haddii kufri aad ku dhimato shirki aad ku dhimato cid ilaahay kaaga gargaari kartaahi ma jirto maxaa yeele ilahay wuxuu leey in allaha laa yakfiru an yushraka bihi ilaahay marna ma dhaafo in shirki qofka uu ilaahay la wadaajiyo shirkigaas ilaahay hadduu qofka ku dhinto saaxiibkiisa uma dhaafo weeyaan marka isagoo rasuul ilaahay ah hadday kufriga iyo shirkiga ku dhintaan inuusan waxba u tari karaynin na wuu u sheegay oo cadaabka ilahay waxba uusan ka deeqi karaynin wacama hada alindaara wakhasa wacama wuu camimay oo dadkoo dhanba wada gaarsiiyey haada alindaara digitaankan cadaabka ilaahay dadka looga digaayey waa uu gaarsiiye wey wakhasa wuuna gooni yeelayo gaargaar iyo qoloqolo iyo qoysqoysna waa ugu sheegay iyo fardifardi intaba towxiidka waa ugu sheegay bimacnaa caam iyo khaas wuxuu ka tegay male dacwadiisii ummadoo dhanba wada gaarsiiye weyaan faqaala markaasu wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni sida cumuumkii uu ka warramayo iyo khusuuskii labadaba buu noo caddaynaya yaa macshara qurayshin quraysh kulankeedow ishtaruu anfusakum naftiinnii gata oo iibsada min allahi ilaahay ka iibsada anqiduu badbaadiya oo koriya anfusakum naftiinna min annaari naartii ka badbaadiya fa innii aniga laa amliku lakum idinka idiin hanan maayo darran walaa nafca bur iyo nafcin toona idinma milkin karo weeyaan dhibna idinma milkin karo bimacnaa dafca durina loo jeeda laa amliku lakum idinka idinma hanan karo daran ay dafca durin dhib inaan idinka reebo idinka dafciyo idinka celiyaa ma awoodi karo walaa nafcan walaa jalba nafcin waxtar idinka idinka maqanna inaan idiin soo jiido idin siiyo ayana ma awoodi karo weyaan walaa ugnii cankum idinka idinkama deeqayo min allaahi alla xaggii shaya shay waxun um aan idinkaga tari karaano ma laha marka ilaahay naftiinna ka iibsada oo rumeeya ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diinkii rumeeya taasaad ilaahay naftaada aad maarata uga iibsanaysaa weyaan haddaad yeeli weydaan waxba idiima tari kara aniga weyaan yaa banii kacb ibni lu'ayin reer bani kacab ibnu lu'ayibow anqiduu anfusakum min annaari anqiduu koriyo badbaadiya anfusakum naftiina min annaari naarta alla ka badbaadiya fa innii anigu laa amliku lakum idiinma hananayo darran dhib inaan idinka qaado ma awoodi karo walaa nafcan wanaag iyo waxtar inaan idin siiyana walaa jalba nafcin idiinma awoodi karo weeyaan yaa bani murata bna kacbin ree banii mura bna kacbow anqiduu anfusakum min annaari war naftiinna ka badbaadiya cadaab ka koriya oo cadaabka ilaahay ka badbaadiya waxay uga badbaadayaanna waa tawxiidka iyo diinkaas nabiyulaahi maxamed uu la yimid oo ay qaataan ayay cadaabka ilaahay naftooda uga badbaadin karaan yaa macshara bani qusay ree bani qusay iyo anqiduu anfusakum naftiinni badkoriya min annaari naarti ka koriya fa innii anigu laa amliku lakum idinka idiin hanan maayo oo idinma milkin karaayo daran yani dafca durin dhib inaan idinka qaado walaa nafcan walaa jalba nafcin wax tar inaan idin siiyana ma awoodi karo weeye yaa banii cabdishams reer banii cabdishamsiyow anqiduu anfusakum naftiina naarta ka badbaadiyo ka koriya oo tawxiidkii iyo iimaankii qaata diinkii weeyaan yaa bani cabdi munaafin yaa bani cabdi manaafin reer bani cabdi manaafow anqiduu anfusakum min annaar naftiina naarta ka badbaadiya fa innii laa amliku lakum darran walaa nafca dhul iyo nafci midna idiinma milkin kareen yaa banii haashim reer banii haashimow anqiduu anfusakum naftiinni badbaadiya min annaari naarta ka badbaadiya yaa banii cabdiilmualibi reer banii cabdiilmualibow anqiduu anfusakum min annaar naftiina ka badbaadiya naarta alleh subxaanau watacaala fa innii laa amliku lakum daran walaa nafca dur nafci midna idinma hanan karo idinma milkin kareen walaa uqhnii cankum mana deeqayo min allaahi alla xaggii shay-an waxaan idinka deeqi karo idinkaga tari karaahi lama arka weeyaan saluunii iweydiiya haddaad tihiin reer bani cabdilmutalib min maalii aniga xoolahaygii maa shi'tum waxaad doontaan iga weydiiya laa amliku anigu ma milkinayo lakum idinka min allaahi alla xaggii shay-an waxba idinkagama hanan karo waxaad doontaan xoolahayga iga weydiista laakiin waxba idiima tari karo wey yaa cabbaasu ibna cabdilmualibi cabbaas oo nabiga adeerkiiya wey cabdilmualib wiilkiisii ahaayo laa ugni canka min allahi shayan wax aan alla kaaga tari karaa lama arka weeye yaa safiyatu binta cabdilmualibi safiyo oo nabiga eedadiisa wey oo ina cabdilmualib ahaydey camata rasuulilaahi sal lahu alay wasalam rasuulka alle eedadii ahayday laa ugnii canki min allahi shaya alla xaggii waxaan kaaga tari karo lama arko weeyaan waxaan kuu tari karaahi ma jirto haddii aad shirki iyo kufri ku dhimato weeyaan yaa faatimatu faatima oo binta muxammadin ahayday faatimadii maxamed gabadhiisii ahayday muxammadin rasuulillaahi binta muxamedin rasuulillaahi muxamedkii rasuulka alla ahaa gabadhiisii ahayday sabiinii iweydii maa shi'ti wixii aad doonta iweydii anqidii nafsaki naftaada badbaadi min annaari naarka badbaadi laa uqni canki adiga xaggaaga ma milkinayo min allaahi alla xaggii waxaan kaa deeqi karaahi lama arko shay aan waxba waxaan rabbi xag alla kaaga tari kara ma jirtee naftaada cadaabka ilaahay ka badbaadiyo ka kori weeyaan ayra ana lakum qabaa'ilka markuu soo tiriyey quraysh buu ka soo bilaabay siduu fakid fakid iyo butuun iyo qabiilqabiil ugu soo waday ayuu wuxuu keenay ilaa gabadhiisii markuu eedooyinkii iyo adeeradii kasoo gudbay dabadeed ilmihii uu dhalay buu nebiga intaas uu digayey facama waqasadii waa taas weeyaan yani indaarkii uuna caamna uu ka dhigay khaasna uu ka dhigay hayra ana lakum marka kadib uu la hadlo yidhi hayra anna lakum laakiinse idinka waxaad leedihiin raxma haddii aad diintii igu khilaaftaan oo towxiidka aad qaadan weydaan waxaad leedihiin raxima qaraabanimaad leedihiin qaraabaynu naha saabulluhaa waan xiriirinayaa bibalaalihaa xidhiirinteedii dhabta ahayd baan xidhiirinaya qaraabo goys ma noqonaya xataa isagoo kaafir ah qaraabadiisii inaa xidhiiriso baa lagaa rabaa weyan marka ay saasiluhaa shiikha kuu fasiray saabulluhaa bibalaaliha balalka qoyntaa la yidhahdaa waan qoyni wy qoynteedii baan qoyni bimacnaa waxaan gooye maahe xiriir fiican baan samaynay saabulluhaa ay saasiluhaa waan xidhiirini xasba xaqihaa yani qaraabanimada xaqa ay leedahay qadarkeeda ayaa mar kastaba ilaalinayaa wy aniguaan ilaalina qaraabanimadii kaafiriin baa tihiin darteed qaraabadeeda uma goynaya idinkoo kufaarahaan idin xidhiirinayaa laakiin iimaanku waa ku kala tagnay iyo caqiidadii diinkii waanu ku kala tagnay wy waa mucaamaladii adduunka basaa naga dhaxayn wey walama atama hada lindaara walama atama markuu dhammaystira nabiga calayhi salaatu wasalaam hada lindaara tigitaankan oo kan ah markuu dhammaystiray infadda annaasu dadkii baa kacay oo way istaageenoo fadhigiibay ka kaceen wa tafaraquu wayna kala tageen walaa yudkaru lamana sheegin canhum xaggooda lagama sheegin dadkii nebiga dhagaysanayay annahum ayaguba abdow aya mucaaradatin abdow inay muujiyeen oy daahirsadeen aya mucaaradatin ka hor imaad nooc kastay ka mid tahayba ma aynan muujinin aw ta'yiidin ama ta'yiid iyo oggolaansho oo nebiga dacwadiisa ay ayideen qaateenna ma aynan maarata muujinin laa mucaarada walaa ta'yiid limaa samicuuhu wixii ay maqleen oo nebiga ay ka dhagaysteen mana oggolaaninoo ma ayidin kamana hor imaanin ka hor imaadii mucaarada ma aynan ku samaynin weeyaan wixii ay nebiga ka maqleen siwa maa warada wixii soo arooray maahee yani wixii soo arooray can abiilahabin abiilahab xaggiisa wixii ka yimid mooye anahu abulahab waajaha nabiya sal llahu alayh ali wasalam bisuui waajaha nabiya nabiga ayuu kala hor tegey oo kala hor yimid sal llahu alayh ali wasalam bisuui xumaan buu kala hor yimid abulahab mooye intii kale wax mucaarada iyo ta'yiid midna lagama hayo waa dhaqaaqe amaa abulahab nebiga hadal xun buu kala hor yimid weeye waxaan fiicnayn ayuu ku waajaho kaga hor yimid weye fa qaala markaasu wuxuu yidhi markuu wacdigii nabiga dhagaystay indaarkiisii tabban laka saa'ira alyowm ali haada jamactana tabban laka halaag baa kuu sugnaaday haddaad tahay muxamed buu ku jeedaa saa'ira alyowmi maalintu inteeda hartayba halaa kuu sugnaaday alihaada makan baad jamactana noo kulmisay warkaan miyaad noogu yeerayso dadkii quraysh oo dhammaad u kulminaysa halaag baa inta maalinta ka harta kuu sugnaatay hadal xun oo aflagaada ah ayuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam fanasalat markaasaa waxaa soo degtay suuraddan allah uu leeyahay tabbat yadaa abii lahabin watab ma agna canhu maaluhu wma kasab sayasla naaran daata lahab wamra'atuhu xamaalat alxatab fii jiidiha xablu min masad suuraddaas ayaa soo degtay tabbat waxaa halaagsantay yadaa abii lahabin abii lahab labadiisii gacmood ayaa halaagsantay yacni daatadiis oo dhan baa loo jeedaa wa tabba wuuna halaagsamay dhammaantii kaasaa laleeyahy ma agna canhu maaluhu wamaa kasab xoolihiisii iyo awlaadiisii waxba uma ayan tarin ma aqna canhu maalu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab naarna wuu geli doonaa holac u saaxib ah wamra'atuhuna way geli doontaa haweentiisii xamaalat alxatabi ah tii qoryaha qoryo gurka badnayd fii jiidihina xablun masad luqunteedana xarigaas ayaa ah oo maaragtay eh, laga sameeyey xaskusha ama maaragtay timirta geedkeeda laga sameeyey yacni silsila min xadiid baa aakharo qoorta loo gelina wey suuradda awaailkii dacwada markuu nebigu la jahray ayay soo degtay inuu qur'aanku kalaamullaahi yahay oo xaq yahayna waa laga qaadanaya sababta abulahab nebiga wuu nacbaa asaga dacwada markay bilowga ahaydna baa suuradan ku soo degtay wuuna ogaa hadduu rabo oo nebiga inuu maaragtay ka dhiga beenlow inuu yah wuxuu sheegayo ama qur'aankanba isaga uu samaystay hadduu dooni lahaa abulahab wuxuu iska dhigi lahaa isagoonan islaamin buu islaamnimada muujisan lahaa qur-aanka marka hadduu abulahab islaamo oo muslim ou noqdo diinkii raacay suuradda macnaheedu marka maxay yeelan lahayd macno ma yeelata sidaa darteed ilaahay ma waafajinin marna sidaa rabbi uu ugu sheegay inuu naar geli doono ayuu kufrigii ku dhintay naarna qiyaamo uu gelayaa weeyaan marka qur-aankuna xaqnimadiisii ayay maaragtay ka markhaati kacaysaa weeyaan amaa caamatu qurayshi quraysh inteeda kale yani intooda badan waa caam yani guud ahaantooda wey fakaannahum waaba iyagoo qad asaabathum dahshatu qad asaabathum ay ku dhacday oo asiibtay addahshatu wareerka yani way wareereen qisadan waxa uu nabi maxamed la yimid baa wareer ku riday wy qad asaabathum waxaa ku dhacday oo asiibtay addahshatu wareer iyo walistiqraabu hariibsasho la wixii ay la yaabaan xiina fuujiuu markii lagu kadiyey bi hada alindaari digitaankan oo kala markii lagu soo kadiyey way filan waayeen waxay la yaabaan bay noqotay weeyaan walam yastatiicuu mana aynan awoodin an yakhtaaruu inay doortaan aya mawqifin yani boos ama makaan ama mawqif tujaaha daalika arrinkaas wax ku aadan oo qaraar ah ama go'aan ay qaataanna ma aynan awoodin maxayna way ku wareereen arrintaana way qariibsadeen cadaab baa looga digayaa oo saa ihtimaamkaas intaa la eg yaa la siinayaa dahshay ku noqotay weya waxay kala hor yimaadaanna way garan waayeen wey ma aynan awoodin walaakinahum iyaguse quraysh lamaa rajacuu ilaa buyuutihim markay guryahoodii u laabteen wastaqarad anfusuhum naftooduna ay xasisho sugnaatay wa afaaquu ay soo baraarugeen min dahshatihim wareerkoodii iyo xeeradii ay ku jireen ay ka soo baraarugeen wadma'annuu ay xasileen istakbaruu fii anfusihim intaas markii ay xasileenoo wixii ay xeeradii iyo wareerkii iyo istiqraabkii uu ka tegey istakbaruu way isweyneeyeen fii anfusihim naftooda dhexdeeda ayay isla weyneeyeen oo macnaha ma muxamadaad rasuulnimo u qiri karaysaan ma allaah baad waxdaaniyadiisa keliya qiri karaysaanoo aalihadii baad ka tegaysaan ayaa macna maaragtay arrintaas ilaahyadiinni baad ka tegaysaan baa la weynaaday marka waa isweyneeyeen weeyaan wa tanaawaluu way gaareen bimacnaa ceeb iyo cay iyo wax lamida way munaawalada loo jeedaa haadihi dacwata dacwadan oo nabi maxamed oo wato tawxiida iyo walindaara digitaankan cadaabka alla looga dego looga digaayo cadaabkaas looga digaayey ayay waxay la gaareen bilistikfaafi yani istikfaaf inay liidaan waalistihzaa jeesjees oo tawxiidkii indaarkii iyo kulli jeesjees iyo wax lamida bay la gaareen wey ku jeesjeesaan fakaana nabiyu sal allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh idaa mara calaa mala'in minhum haddii uu soo maro idaa mara hadduu soo maro calaa mala'in odayaal ama duqoon oo minhum ayaga ka mida quraysh ka mid ahi sakhiruu minhu nabiga ku jeesjeesi jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay ku jeesjeesaan wa qaaluu markaasay waxay yidhaahdaan jeesjeeska ay ku jeesjeesayaan ahaada aladii bacaa allahu rasuula ahaada ninkani midkan maxamede nabigay farta ku fiiqaya ahaada midkani alladii kiimiya bacaa allaahu alla uu soo diray rasuulan isagoo oo mid mursalaho la soo diray ah adeeg ah oo alla uu noo soo diray miya waa istihzaa baa layidhaha sukhriya iyo jeesjees waa makana ilaahay soo diray waa liidmo wey waa sida allah fii suurati alfurqaan aayaddan lafteedu uga hadlayo rabbi leeyahay waidaa ra'awka in yattakiduunaka ilaa huzuwa ahaada aladii bacaa allahu rasuula in kaada layudiluna can aalihatina lowla an sabarna calayha hadalkaasay yidhaahdeen waidaa ra'awka hadday ku arkaan nabi maxamedow in yattakiduunaka ay maa yattakiduunaka kaa yeelan maayaan ilaa huswan ay ilaa maxsuu'an bihi mid lagu jeesjeesa mooye wax kale kaama yeelanaya ayagoo qaa'iliina odhanaya haada aladii bacata allaahu rasuulah makanaa midka ilaahay rasuulnimada u soo saaray in kaada inahu shaniye kaada wuxuuba sigay ninkan nabi maxameda ku jeedan calayhi salaatu wasalaam layudiluna can aalihatina ilaahyaasheedii inuu naga dhumiyo ou naga baadiyay cibaadata aalihatina ilaahyaashii aanu caabudaynay inuu naga dhumiyo buu sigay weeyaan lowla an sabarna calayhim haddaanan ku sabri lahayn oo annaga aanan ku dhegi lahayn ilaahyaasheedii cibaadadoodii maxamed waaba naga dhumin lahaa ahlu tawxiiduu naga dhigi lahaa bay marka nooc istijzaa ayay nebiga hadalka ku oranaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh weliba waxay leeyihiin haadaa midkani ibnu abi kabshata yani ninka ibnu abi kabsha la yidhaahdo miya abuu wiilkiisii miya kani abuu kabsha wiilkiisii miya yukallamu min asamaa'i oo samada lagala soo hadlayo yani waa jeesees abuu waxaa la yidhahdaa sidoo sheikhu noo keeni doono nebiga awowayaashiis oo xagga hooyadii ku abtirsato hooyadii abtirkeeda nin ka midahu ahaa oo markuu quraysh iyo mushrikiintii arkay shirkiga ku jiraan nacay oo markaa diintii nasaarada iska galay nasraani noqday shirkigoodiina ka tegey ayuu ahaa markaasay waxay u soo qabanaya maadaama awowihii oo xagga habarta ou awowayaashiisa ka mid ahaa ay leeyihiin ibna abi kabsho wey abukabsan ninka la dhihi jiray wiilkiisii oo samada lagala soo hadlaya miya yani ariib waa see samada waxyigii samadu ka yimaada samadaa lagala soo hadlaya miyabayli hadalkaasi yidhahda wa amhaal dalika iyo taa wax lamid a ah ayay hadallo iyo sukhriyo ku sugan ayay samayn jireen weeye wa abukabsha ninka abukabsha la yidhaahdaa ismun magac weyn liaxadi ajdaadihi sal allahu calayh ali wasalam nebiga awowayaashii mid ka mid ah magicii weeye oo min jihati alummi nebiga hooyadii xaggeeda awowayaashiisa iyo ku abtirsado ayuu ka mid ahaa kaana qad khaalafa diina qurayshin quraysh diintoodiibuu khilaafa shirkigoodii oo ka tegey wakhtaara nasraaniya wuxuu doortay diintii nasaarada oo diinu ciisa ayuu doortay falammaa khaalafahum markuu khilaafay annabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigana markuu ku khilaafay quraysh fi diini diinka uu ku khilaafo shirkigoodii uu ka tegayo tawxiidka uu qaatay bay nasabuuhu ilayhi awowgii markaas ugu abtiriyeen u nasbeeyeen oo yidhahdeen ibna abi kabsha bay dheh bixinayaan nabiga marka magacaas u bixin jiren quraysh ibna abi kabsha bay dhihi jireen wa shabbahuuhu bihi nasabuuhu way u nisbeeyeen ilayhi awowgii bay u nisbeeyeenoo ugu abtiriyeen wa shabbahuuhu wayna u ekaysiiyeen bihi nabiga calayhi salaatu wasalaam yani shabbahuuhu nabigiiba waxay u ekaysiiyeen waarta bihi awowgiiba u ekaysiiyeen weeyaan maxayna uga ekaysiinayaan ma ammaan ay ammaan ula jeedaan tacyiiran ceedayn waxtiqaaran lahum liidid iyo watacnan fiihi nebiga oo la duro daraaddeed bay sidaa u leeyihiin waa ceebayn darteed bay ula jeedaan kii awowayaasha iskhilaafay asagana sidoo kale u khilaafay bay leeyihiin yani tacyiir iyo ceeb bay uga dhigaayeen wastamara nabiyu sal allahu alayh ali wasalam fii dacwatii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu iska daa'imay dacwadiisu iska watay waa daa'imo dacwadiisiibuu watay weyaan wabada'a wuxuu bilaabay yajharu biha dacwadii inuu la jahrayo oo muujisanayo fii nawaadiihim naadiyaashooda meelaha ay maarata nawaadida leedahay naadiga laiskugu yimaado fii nawaadiihim naadiyaashooda intuu dhex tagabuu dacwadiisa ka sheeganaya wa majaanicihim meesha iskugu yimaadaan oo ku kulmaan ayuu ka sheegi jiray dacwadiisii ou la jahri jiray yatluu calayhim isagoo dushooda ku aqrinayo kitaab allah alla kitaabkiisuu ku akhrinaya wayadcuuhum uguna yeerayo ilaa maa dacat ilayhi rusulu rususha ilaahay waxay dadka ugu yeeri jirtay oo tawxiidkii ah ucbud ullaha yacni alla keliya caabuda waxdahuba ugu yeeri jiray yaa qowm icbud llaha maa lakum min ilaahin hayru aayaddaasoo kale ay rususha ilaahay dhihi jireen ayuu nabigana ugu yeeri jiray yaa qowmi dadkaygow ucbud allaha alla caabuda maa lakum idinka malihidiin min ilaahin ay min macbuudin axad cibaadadiisu ay xaq tahay oo kayruhu alla aan ahayn malihidiin weyaan marka alla mooye axad kaloo cibaadadiisu ay xaq tahay ma jirtee alla keliya caabuda ilah kale malihidiine sidaas ayuu maaragtay ku akhrin jiray nebiga majaamicdooda uu dadka ugu sheegi jiray kitaabka ilaahay wabadaa nabigu wuxuu bilaabay yacbud allaha alla inuu caabuday amaama acyunihim indhahooda hortooda ku caabuday yani ku caabudi jiray dacwooda ma qarsan jirin baynamaa saxaabada kale aysan la jahri karin laakiin nabiga dacwadiisa waa la jahray hortooda amaama acyunihim indhahooda hortooda yani hortooda buu ku cibaadaysan jiray wey fakaana yusalii nabigu wuu tukan jiray salawaat llahi wasalaamu calayh bifinaai lkacba kacbada barxadeeda ayuu ku tukan jiray bannaankeeda nahaaran maalinimo ayuu ku tukan jiray jihaaran si caddaan ayagoo arkayo ayuu ku tukan jiray wa calaa ru'uusi lashhaadi iyo khalqigoo arkayo ummadoo dhanba u wada jeedo korkooda ayuu ku cibaadaysan jiray dacwadiisii ma uunan qarin jirin nabiga calayhi salaatu wasalaam waqad naala dacwatuhu waqad naalat waxay gaartay dacwatuhu nabiga yani dacwadiisa dacwatu tawxiid ah bacda alqabuuli aqbalid qaar ka mid ah ay yani heshay dad badan baa aqbalay wey qaar dadka ka mid a ah ayaa aqbalay qabuul bay heshay weeyaan wa dakhala waxaa soo galay wa dakhala cadadun cadad tiro wadakhala cadadun tiro oo min annaasi dadkii ka midana waxay soo galeen fii diin illahi diinka allay soo galeen waaxidan bacda waaxidin mid mid ka midba midku ka dambeeyo waaxidan mid oo bacda waaxidin mid kale gadaashii ahaaday yacni midba marku markuu ka soo islaamay mid kalaa soo islaamay mid kalaa soo islaamay sidaas ayay ahayd weeyaan waxasala marka waxaa dhacay oo xasilay bayna haaulaa'i almuslimiina muslimiintii nabiga raacday calayhi salaatu wasalaam iyo wa bayna man lam yuslim dadka shirkiga ku harayoo anan islaamin dhexdooda oo min ahli baytihim dadkooda qaraabadoodii ka mid ah yaa dhexdoodii waxaa dhacay altabaaqudu wtabaacudu altabaaqudu isku caransho watabaacudu kala fogaansho baa dhexdoodii dhacay wey mar haddii diinkii lagu kala tegay qoloba qolada kale u caroodo dadkii ahlu tawxiidka ahlu shirkigay u caroodeen ahlu shirkigiina ahlu tawxiidkiibay u caroodeen see shirkiga uga tageen oy tawxiidka u qaateen ayay ula collaytameen marka cadaawad baa dhexdoodii bilaabatay weeyaan mushaawaraatu qurayshin likafi lxujaaji can dacwa cunwaankan musanifku wuxuu u caqiday markay dacwada dacwatu tawxiid ay diideen oy arkayaan nabigana dacwadii inuu la jahray oy arkayaan dad badan inay muslimiin noqdeen oo diinkii ay qaateen ay arkayaan uma waqtigii mawsimkii xajka uu dhow yahay waqtiga xajka uu dhow yahay nabigana dacwadiisa uu la jahrayo dadkaa qabaa'ilkaas carabtaho soo xajiyo oo u bandhigi doono dacwadiisii ay og yihiin yay marka mushaawaro iskugu yimaadeen weya mushaawaratu qurayshin quraysh wadatashigeedii ay wada tashato maxay ku tashanayaan likaffi lxujaaji dadka yani soo xajinaya xujaajta ihi xajka imaanaya ka reebideeda laga reebo can dacwati dacwati tawxiid laga reebo in dadka looga diga nebi maxamed iyo waxa u wato ay mushaawaro u samaynaya wuxuu yidhi sheikh raximah llah washmaazat qurayshun min kulli dalika washmaazat yacni waxaa loo jeedaa ay nafarad nafarat qurayshun quraysh baa ka carartay oo diiday min kulli daalika kaa dhammaantii way diiday weeyaan ama qalbigooda ka ciriiriyoomay wey markaad tidhaahdo yacni fulaanun ishma'aza bilmri baad orani hebel ninka la yidhaahda ishmacaza bilmri baad leedahay idaa daaqa wanafara minhu karaahiyatan yan saasaa la yidhahda haddii uu qalbigiisa ka ciriiriyoomo oo shayga uu ka cararo karaahatan liajli karaaha oo uga tego ayaa waxaa la yidhaahdaa ishmacaza fulaanu hebel baa qalbigiisa ciriiriyoomay ama ka cararay wixii baa la odhanay amarkiibuu ka carari marka washmacasad quraishun quraysh baa maaragtay qalbi ahaan ciriiriyoontay ama e, maarata nufuustooda ay ka diday min dalika min kulli dalika kaa dhammaantii oo tawxiidka ah oo dacwatu ila tawxiid ayay ka cararay wasaa'ahum waxaana murug geliyey qur-aanka waad ku aragtaan aayaddan oo kale fii suurati zumar ilahi wuxuu leeyahay waidaa dukira allahu waxdahu shma'azat quluubu aladiina laa yu'minuuna bialaakhira waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun yacni waa taa weeyaan haddii alle keliya waxyada la yidhaahdo waidaa dukira allahu waxda alla keliya haddii la sheego iyo waxdaaniyadiisa inuu cibaadada leeyahay ishmacazat quluubu aladiina laa yuuminuuna bilaakhira qalbigoodabaa dido way jari dhacyoodaan waa qaman dhacyoodaan yani dadka aan aakhara rumaysnayn weeyaan laakiin waidaa dukira aladiina min duunihi alla waxaan ahayn cibaadadooda haddii la sheego oo asnaamta inay cibaado leedahay wax lamida laga hadlaayo idaa hum yastabshiruun durbadiibu waaba ayagoo bishaaraysanaya waa jeclaanay arrinta aad buu u jecel yihiin wasaa'ahum waxaa murugeliye maa ra'owbu waxay arkeen oo nebiga ay ka arkeen iyo saxaabadii rumaysay tawxiidkii ah baa muruggeliyey weyaan yaa xumi geliyey wamaa hiya arrinkuna maba ahba iyo maalmuhu ma aha ama qisadu ma aha ilaa ayaamun maalmo u wey xata iqtaraba mawcidu lxaji ilaa uu soo dhowaado waqtiga xajka uu soo dhowaado marka ay tashanayaan waqtiga xajkaaba soo dhowo waqtigii mawsimka xajkaaba dhow wa ahamahum waxaa marka murug oo aad ay uga murugoodeen amrulxujaaji dadka soo xajinaya xujaajta ah arrinkoodii baa murugeliyey hadday uga tagaan nebi maxamed inay dadkaas dacwadiisa u bandhigo ay wada raacayaan arrintaasi marka aad uga murugoodeen aysan doonaynin weeyaan kolkaasa fajtamaca nafarun koox ayaa kulantay oo minhum mushrikiintii ka mid ah markay kulmeen waxay la kulmeen ila lwaliid ibni lmugiira ninka waliid ibni mugiira la yidhaahdo oo quraysh odayaasheedii ka mida ayay la kulmeen wa kaana daa sinnin wa sharafin fiihi wa kaana waliid ibnu mugiira wuxuu ahaa daa sinnin nin da saaxiib ah da leh oday maarata da weyn buu ahaa wa sharafin harafnale fiihim quraysh dhexdooda sharaf ku leh nin xoolo laho owlaad lehoo waxay mushrikiintu qiimayn jireen jaah lahoo madaxtinimadii leh bay u arkayeen sidaas buu ahaa fa qaala lahum markaasuu asagaa taladii soo jeediyey mushaawaradaa asagaa bilaabay fa qaala lahum wuxuu ku yidhi waxaa odhanaya weliid ibnu muqiira yaa macshara qurayshin quraysh kulankeedu qurayshtaad soo kulantayo inahu qad xadara hada almawsim inahu ina alamra washan arrinkuba waxa weeye qad xadara waxaa yimid hada almawsimu waktigan oo xajka waktigiisii ah ayaa soo xaadiray oo yimid wa ina wufuuda alcarabi carab wufuuddeedu wafdiyaasheediina sataqdumu calaykum way idiin imaan doontaa oo way imaanay xajkii fiihi mawsim mawsimka dhexdiisa ayay magaaladiinna idinkugu imaanaysaa weeyaan way waqad samicuu wayna maqleen carab biamri saaxibikum haada saaxibkiina oo kanaho maxameda warkiisana waa ay maqleen marka inay raacaan baa dhici kartee fa fiihi ku kulma oo goosta ra'yan ra'yi oo waaxidan keliya ah ururiya ku kulma weyaan hal ra'yi ku kulma weyaan hal ra'yi goosta oo kale wey fa ajmicuu amrakum saasoo kale wey arrinkiina gooya wey fa ajmicuu fiihi ay fii muxammadin naw maxamed dhexdiisa waxaad goosataan ra'yan hal ra'yi oo waaxidan keliya ah oodnan isku khilaafaynin walaa takhtalifu hana iskhilaafina hal mowqif keliya ka qaata hal rayood carabta u sheegtaan hadda go'aansada buu leeyahay walaa takhtalifuu hana iskhilaafina oo kolka haddaa iskhilaaftaan fayadhaba bacdukum fayakdiba bacdukum bacda fayakdiba ou beeniyo bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale ou beeniyo haddii marka idinkaa isbeenisaan kan wuxuu sheega waxba kama jiraan kanna uu yidhaa kan wuxuu sheega waxba kama jiraan carab idinka idinka qaadan mayso warka maxamed bay wada raacayaan marka hal kelimad oo nebiga aad ku duraysaan ood ku ceebaynaysaan oo ra'yi waaxida qaata halkaa ra'yi keliya qaata buu ku yidhi qaaluu markaase waxay yidhaahdeen maadaama isagoo uu ka weynaabay ra'yigu u bandhigaya anta faqul bay qaaluu waxay yidhahdeen anta adiga faqul ra'yigaa dheh wa aqim toosi lanaa annagana ra'yan ra'yigii noo toosi naquulu bihi aan odhanayno wixii aan dhihi lahayna noo sheeg adiga noogu hormar wax toosanna noo sheeg waa kugu raacaynaayo qaala markaasu wuxuu yidhi la anigu ma sheegayo buy bal antum idinka faquuluu iraahda asmacu aan dhagaystay bal anaa idin dhegaysanaye idinka aaraadiinna soo bandhigo iraahda aan dhagaystay saasuu ku yidhi dadkii marka la jooga hadalkii bilaabay qaaluu waxay yidhaahdeen naqulu kaahina naquulu waxaan odhanayna kaahinun yani muxamed waa kaahin kaahin waxaa la yidhaahdaa kullu man akhbara can alkhayri qof alla qofkii waxa barito iyo waxa bisha ama usbuuca ama sanawaad kadib dhici doono qofka ka waramo oo ama xidigahu fiiriyey ama faal buu dhigay ama wax lamida waa ishaareeyey ha yidhaahdo nin kasta qayb ka warrama kaahina la yidhahda waa kaahin wey marka waxaan leenahay maxamed waa midkaas qaybka ka warrama oo kaahinka ah baan odhanayna hadalkaas aan dadka u sheegna carab qaala marka weliid ibnu muqiira wuxuu yidhi hadalka isagoo radinayo maa huwa bikaahinin maxamed kaahin ma ahan buu yidhi laqad ra'ayna alkuhaana ragga haybka ka warramo kaahiniinta la yidhaahdo faalshowgada faalka iyo midka xidigaha fiiriyaba waan aragnay famaa huwa muxamedna ma aha bizamsamati alkuhaani yacnii kuwa kaahiniinta ahee faalshowyaasha ihi waxa ay ku hadlaan mid ku hadlaa ma aha weya azamsamatu waxaa la yidhaahdaa waa atarannumu wdandanatu baa la yidhaahdaa sawdka oo sawd sawdka camaloo gabaygabayga u eg oo kale dandanada hadalka oo aan macnaha lahaynoon la fahmi karaynin laakiin dhawaaqiisa la maqlayo macnihiisana aan la garanaynin la yidhahda marka asalka zamsamada waxaa la yidhaahdaa waa sawtun min baciidin waxa weeye huwa sawtun min baciidin taswiitan lahu dawiyun yani dawaq markuu kaa fog yahay markuu kaa fog yahay laakiin aad gowgowdiisa hadalka aad maqlayso macnihiisana aadan maqlaynin wax lagu hadlayana aadan garanaynin kaasaa zamsamada la maxamed wuxuu ku hadlayo kuhaanta waxay ku hadashoo kale ma aha oo nuxnuxda hoose ah ma aha weeyaan wuxuu ku hadlaya waa la yaqaanaa war cad buu bannaanka soo dhigtaa buu leeyay walaa bisajcihim walaa bisajci lkuhaani kuhaanta sajcigoodana ma aha sajciga asal ahaan waxaa la yidhaahdaa alkalaamu almuqafa hayr lmawsuuni baa la yidhahdaa hadalka kaafiyada leh laakiin aanan wasan lahayn sida gabaygo kale aanan ahayn hadal israacsan ayaa la yidhaahdaa oo qofka uu isku kallifay laba hadalo isku go'go'an hadallo isku go'go'an baa sajciga asal ahaan loo yaqaanaa marka kaasna ma aha hadalkaasna kuma hadlo qur-aanka uu ka hadlaya laguma tilmaami karo kahanada sajxigoodii waxa ay googooyeenoo hadalkaasna ma ahan buu leeyay marka uu hadalkaa ku radiyey bay qaaluu haddana waxay yidhaahdeen fanaquulu majnuun waxaan odhanaynaa marka haddaa taa nagu diiday maxamed waa majnuun waa nin waalan baan odhanayna marka waalidiibaa ka qayli siinaysaa qaala markaasu isagoo ku radinaya haddana wuxuu yidhi maa huwa bimajnuunin waliid ibn muqiira ba hadalka dhaay axmed majnuun ma ah maa huwa bimajnuunin nin waalan ma ah laqad ra'ayna aljunuuna waalidii waanu aragnay wa carafnaahu waana naqaanaa waalida famaa huwa ma aha nabi maxamed bikhanqihi waalida midka ay ceegadeeda oo kale ay ceejiso kale ma aha weyaan yani jinni midoo ceejiye wey khaniga asal ahaan waxaa la yidhaahdaa markaad tidhaahda fulaanun khanaqa fulaanan hebel hebel buu ceejiyey yani casara xalqahu xataa maata baa markuu luquntiisa inta maroojiyo ilaa ou dhinto yaa la yidhahdaa yani maaragtay khanaqa fulaanan baa la odhana weye marka bikhalqihi ceegadiisii maaha qofka majnuunka waalan jinniga uu ku dhaco waxaa laga yaaba marmar inuu isceejiyo marmar maaragtay eh, indhuhu soo baxaan afku abuur ka keeno iyo wax lamid aha dhacayo weeyaan ceegadiisiioo kale ma hayo maxamed ma qabato walaa takhaalujihi yani takhaalujkana tanaasuciisa qofka jinniga qabaa saa isla hadlo mid hadalkiisii isburburinaya iska hor imaanayo takhaaluj isku samaynaya ma aha walaa waswasatihi waswasatu ljunuunna nebiga kuma sugna waswaaskii jinniga ou lahaana ma qabo qof isaga dhammaanta dha wada shakisano waswaas ku jiro oo jinnigii wax un ku waswaasinayo kalena ma aha maxamed insaan caadiya wa majnuun inuusan ahayna dadku way arkayeen laydinka rumaysan maayo markuu tii labaad ku radiyeybay mid saddexaad haddana waxay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhahdeen fanaquulu shaacirun waxaan odhanaynaa muxamed waa nin gabyaa ah shacaradii horeu ka mid yahay aanrahanka qaala markaasuu weliid ibn muhiira hadalka isagoo ku radinaya wuxuu yidhi maa huwa bishaacirin nabi maxamed yani mid gabyaaya ma ah laqad carafna shicra annagu gabayga waa naqaanaa kullahu dhammaantii rajzahu baxarkiisa baxrurajziga la yidhaha waa naqaan hajzahu baxarka baxruhajziga la yidhaha waa naqaan qariidahu midkiisa xadidan qariidu shicri baa la yidhaahdaa waxay dhihi jireen azajran turiidu am qariida waa nooc shicirka ka mid ah gabayga ka mid ah ma sajri baa rabtaa mise qariid baa rabtaa alqariid marka waxay yidhaahdaan waa almaxduudu bicalaamaatin laa yujaawizuha waa gabayga xad kale oo wixii loo xadeeyey calaamadihii loo xadeeyey aanan gudbi karaynin yaa la yidhaahdaa bay leeyihin qariibka saasaa lagu tilmaama kaana ma aha wa maqbuudahuna waan garanaynaa midkiisa maaratay la uruuriyey wa mabsuutahu kiisa la fidiyeyna waa naqaanaa yacni kuxuurtii noocyadii oo gabaygu lahaa oo kale buu tiriyey marka qur-aanka nabi maxamed oo la yimi shicir maaha nabiguna shaacir maaha lanna shicir maaha qur'aanka markaad fiiriso shicir waan garanaynaay maaha famaa huwa bishicri qur'aanka uu la yimid shicir maaha buu yidhi gabay maaha gabay maaha maxaa yeele qur'aankan inuu shicir ahayn allah subxaana wa tacaala wamaa callamnaahu shicra wma ynbagii lahu in huwa ila dikrun waqur'aanu mubiin waa qur'aan ee shicir ma aha nabigeenna gabay ma aqoonin salawaatu llahi wasalaamu calayh markuu tiina ku radiyo saddexaad boo mid afraad waxay yidhahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen fanaquulu saaxirun waxaan leenahay muxamed waa saaxir wey waa mid wax sixro saaxir wey asagana waa ku radiyo qaala wuxuu yidhi maa huwa bisaaxirin nabi maxamed saaxir maaha laqad ra'ayna saxaara kuwa saaxiriintaha waanu naqaanaa wa sixrahum sixirkoodana waanu garanaynaa famaa huwa marka ma aha binafsihi afuufidiisii ou afuufayey qofka saaxirka waxbuu afuufaa nabi maxamed waxma afuufo weya intuu guntimo sameeyo walaa bicuqadihi guntimihiisina ma aha mid wax gungunto oo wax afuufo oo wax ku tufaahi saaxirka saasaa lagu yaqaana maxamedna marka saaxir ma ahan buu leeyahay markay daaleen oo intaasoo shay ay mar kaaxin yidhaahdeen mar majnuun yidhaahdeen mar shaacir yidhaahdeen mar saaxir yidhaahdeen intaba uu ku radiyey ayay qaaluu marka waxay yidhaahdeen famaadaa naquulu maxaanu nidhahnaa marka ila waa daalayen wax kaloo sheegna ma lehe intii oo dhanba waad nagu radisay maxaan odhanaynaa qaala markaasuu qur-aankuu ka hadlay qaala marka waliid ibnu muqiira wuxuu yidhi wallaahi allah baan ku dhaartay ina laqawlahu nabiga hadalkiisa la xalaawatun macaan wey wuxuu ku hadlay waa wax macaan weeye wa inna calayhi shayga uu ku hadlayo qowlkiisa ihi la tulaawa yacni waxa weeye mid wanaagsan weeye tulaawa baa la yidhaahdaa waa mid wanaagsan weeyaan yacni tulaawada waxaa la yidhaha albahjatu waalxusnu wanaaggan baa loo jeeda mid wanaagsan weeye wa ina aslahu asalkiisana lacadqun meeshiisa hoose guntiisa hoose lacadqun weeyaan cadqiga waxaa layidhahdaa waa annakhlatu biximliha timirta waxa ay qaado oo miraha timirtii ah baa loo jeedaa wey waina farcahu asalkiiba u ahaa jiridii hoose iyuu cadqiga ku tilmaamay laan oo timira weeye waina farcahu laamihiisuna waxa weeye la junaatun yacni kullu maa yujtanaa bihi wix alla wixii la gurtoo dhan ayaa la yidhaahdaa marka wax la gurto weeye waa shay la guran karo oo mirar maaragtay qofka uu weeyaan saasuu u jeeda waa wax wanaagsan weeyaan wamaa antum idinkana maa idiin biqaa'idiina kuwa odhanaya min haadaa warkan aan soo sheegay wixii aad soo sheegteen kuwa yidhaahdaa ma ahidiin oo waa kaahin waa majnuun waa shaacir waa saaxir ma tidhaahdaan ilaa haddaad tidhaahdaan curifa annahu baatilun inuu baatil yahay ayaa la garanaya waxba aydan ka jirin yaa la garanay oo la fahmi weeye wa aqrab aqraba alqawli marka isagaa marka ra'yigiisii jeedinay mar hadduu qur'aankii inaysan waxaasoo dhan ahayn uu soo sheegay nebiguna uusan ahayn iyo marka arin jeedkiisaahu la imaan wa ina aqraba alqawli hadalkan ugu dhowaanshaha badani waxa weeye an taquuluu inaad tidhaahdaan huwa muxammed saaxirun saaxir wey inaad tidhahdaan qowlkaasaa ugu dhow wixii aad sheegteen wa qowluhu hadalka uu yidhaahdana nebi maxamed oo akhrinayana sixrun sixir wey inaad tidhaahdaan markaasuu sii caddeeyoo yidhi inuu sixir yahay waxaa tusayo nebiguna saaxir yahay yufariqu wuu kala geeyaa bihi qowlkaas waxa uu ku hadlayo qur-aankii buu u jeedaa bayna almar'i qofkii iyo wa abiihi aabbihi wiilii aabbihi buu ku kala geeyaa wa bayna almar'i qofkii iyo wa akhiihi wiilii walaalkii ku kala geeyaa wa bayna almari qofkii iyo wa zawjigii xaaskiisiibuu ku kala geeya nin iyo xaaskiisiu ku kala geeya wa bayna almari qofkii iyo wa cashiiratihi qaraabadiisiibuu ku kala geeya marka waa sixir wey waa owbato maxamedna saaxir wey hadalkaa marka waa yani waxa weeyaan qur-aanka maadaama uu arkay markii ilaahay subxaana wa tacaala qofkii uu u gartay islaamnimada oo tawxiidkii qaatay yaa gurigii dhexdiisii qaybsamay saad ogtihiin waxaa dhici karta aabbihii inuu gaal yahay awlaaddii inay noqdaan muslimiin ay noqdaan in aabbihii uu muslim noqdo awlaaddii ay kufrigii ku haraan inuu ninkii muslim noqdo xaaskii inay shirkigii iyo kufrigii ku harto inay haweentii ayadu islaamto oo ninkeedii oo kufriga ku haro wamaa ilaa daalika labadii wada dhalatay mid inuu gaal muslim yahay kala taggaas buu marka dadkii caamadii inuu u tusan rabaa inuu waxaa sixiriyo maxamed sixir uu la yimid ay tahay sidaasuu maarata u sheegay fatafaraquu canhu bidalika fatafaraquu way kala tageen quraysh canhu waliid ibnu mugiira xaggiisa ayay ka tageen bidaalika warkaas go'aanka ah ayay la tageen in la yidhaahdo maxamed waa saaxir hadalkiisana waa sixir in la yidhahdo qur-aankiisana waa sixir arrintaas bay agtiisa ay maarata kala tageen weyaan wa jacaluu waxay guda yajlisuuna inay fadhiisanayaan bisubuli nnaasi dadka wadooyinkooda inay u fadhiisanayaan xiina qadimuu lilmawsimi xiina qadimuu markay yimaadeen lilmawsimi xajkii ay u yimaadeen ayay wadooyinka maka laga soo gelayay bay u fadhiisteen wakhtiga xajka weeyaan mawsim alxaj laa yamaru bihim axadun qofna ma soo maro ilaa xadaruuhu nabiga ayay uga digaan wadakaruu lahu waxayna u sheegaan amrahu nabiga arrinkiisa sala allahu calayh ali wasalam ayay u caayaan dikriga waa ceebayn waa way ceebeeyaan baa loo jeedaa waa ceebeynayaan weeyaan wayna uga digayaan weeyaan yani soo ma arkin qur-aanka dikriga yani markii ay yidhaahdeen mushrikiintii nabiyulahi ibraahim man facala hada biaalihatina markay yidhaahdeen maxay dhaheen qaaluu samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim yani wiil ceebaynaya baa loo jeedaa ilaahyaadii wax ka sheegaya fatan yadkuruhum ay yaciibuhum marka wadakaruu way ceebeeyeen lahu nabiga amrahu sal llahu calayh ali wasalam wadakaruu way ceebeeyeen lahu nabiga dartiiba waxay u ceebeeyeen amrahu arrinkiisa uu la yimid rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ceebeeyeen facarafa annaasu dadkiibaa marka waxay garteen amrahu nebiga arrinkiisaba way ogaadeen qabla an yarowhu intaynan arkin ayayba nebiga quraysh baaba sii gaarsiisayba u sheegtay oo dacaayad u noqotay wey aw yasmacuu minhu ilaa aysan nabiga ayagii waxba ka dhagaysan bay nabiga arrinkiisiiba ogaadeen wy ayagay wax dhibay islahaayeen laakiin dhibkiibaa dacaayadbu u noqdayba qofka bani aadamka hadduusan mid yacni qabiyoo daqana uusan ahayn qofka wax lagaaga sheego hore inaad ka qaadatirsax maaha hore inaad ka qaadata maaha waa inaad iska hubisaa marka dadkii wixii cuqalo ahoo dhan waxay ku dhalinaysaa war ninkaan la cayday wax laga sheegay bal horta soo arag dad badan baa saa nebiga ugu imaan doono markay arkaanna xaqiiqadii warka ay sheegeen inuu khilaafsan yahay ayay arkayaan markaasay rumaynayaan marka ayagiibaaba dacayad nabigu u sameeyeyba dacwadiiba la u fidiyeyba wax ka gaarsiiye wey wa jaa'at waxaa timid ayaamu lxaji maalmihii xajka ayaa yimid fakharaja nabiyu sal allahu calayh wasalam markii dadkii xajka ay yimaadeen nebigana waa soo baxay calayhi salaatu wasalaam ilaa majaamici alxujaaji xaajiyaasha meeshay ku kulmayeen buu u soo baxay wa rixaalihim iyo meeshay deganaayeen wa manaasilihim guryahoodii buu soo aaday inuu dacwadii islaamka gaarsiiyo wa dacaahum wuxuuna ugu yeeray nabiga calayhi salaatu wasalaam ila alislaami islaamnimadii ayuu ugu yeeray wa qaala lahum markaasu wuxuu ku yidhi yaa ayuha annaasu dadow quuluu laa ilaaha ila allah quuluu iraahda oo dhaha laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda bixaqin ila allah tuflixu aad guulaysataan oo diibaantaan falaaxiina wuxuu ku xiran yahay bilqowli laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah iraanshaha aad tidhaahdaan ayaa guushiinni iyo liibaantiinna ku sugan tahay kelimadaasoo nabiga qolada u tagaba oo ku dhihi jiray quluu yaa ayuha annaasu quluu laa ilaaha ila allah tuflixuu hadalkaas ayuu oran jiray wya markaasaa adeerkii abulahab yaa meel kasta markuu tegayo ayuu dabagalay nebiga wa tabicahu waxaa raacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam abulahabin abulahab oo nabiga adeerkiiya ayaa dabagalay yukadibuhu asagoo ku beeninaya warka uu sheegayo wa yudiihi dhibayana wuxuu leey waa beentii waxa uu sheegaya wax ka jira lama arko waa daba taagan yahay mar alla markuu hadal yidhaahdo asna hadalkaas oo takdiibka iyo dhibkaas ayuu u geysanaya wy fasadarat alcarabu carabi way fushay oo xajkii way dhammaysato min dalika almawqif min dalika almawsimi xajkaas oo waqtigii xajka ayay ka laabteen guryahoodiibay u laabteen waqad carafuu ayagoo gartay amra rasuuli illaahi sala allah calay wasalam rasuulka arrinkiisa asagoo ayagoo gartay waxa uu yahay ayay laabteen wantashara wuuna faafay dikruhu nabiga warkiisii ayaa fii bilaadi alcarabi carabta dhulkeedii magaalooyinkoodii kulliha dhammaanteed ayaa nabiga warkiisiina ku faafay akhbaartii carab oo dhan bay wada gaartay maadaama xajkii la wada yimid qolo walbao bilaadeediiba warkii nabiga halkaasu ku gaaray weeyaan subulun shataa limuwaajahati dacwa hadda quraysh maadaama dicaayaddaas ay markii hore sameeyeen waxay hadda samaynayaan duruq kale iyo wadooyin kale arrimo kale sidii dacwada nebiga looga hortegi lahaa ayay u shirayaan subulu shata waddooyin kala duwan limuwaajahati dacwa dacwada nebiga oo dacwatu tawxiida ka hortegeedii laga hortagaayo wadooyin maarata tiro badan oo ay adeegsadeen ayuu noo keenayaa musanifka weeyaan markaasu wuxuu leeyahay wuxuu yidhi musanifka walama intaha alxaju xajkii markii uu dhammaaday wacaadat qurayshun qurayshna ay ku laabatay u laabatay ilaa buyuutihim guryahoodii ay u noqdeen wadma'annuu ayna xasileen kaannahum waaba ayagoo ra'ow arkay ra'yiyeeyey an yucaalijuu haadihi almushkila mushkiladan inay daweeyaan arrintan cusub allatii mushkiladii nasha'ad dhalatay liajli qiyaami rasuuli illaahi sala allah calay wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam istaagiddiisii oo bidacwati ila allahi dadka u yeeristooda ou alla ugu yeero waxdahu keligii darteed oo u istaagay yacni darteed ka dhalatay inay dawaynteedii ay daweeyaan yacni inay daweeyaan daraaddeed ayay maaragtay wuxuu leeyahay fakaruu way fakareen wastashaaru way showreen arrintaa darteed ayayna u fakareen ay u showreen uma ikhtaaruu markaasay waxay doorteen oo ayagii ay go-aan ku gaareen subulan wadooyin turuq weyn oo shataa kala duwan kala tagtagsan dhowr arrimood wey limuwaajahati haadihi dacwa dacwadan nabiylahi maxamed oo dacwatu tawxiidka ka hortaggeedii turuq fara badan oo looga hortago ayay doorteen oo ay maaragtay go-aan ku gaarin iyo waalqadaa'i calayha sidii loo tirtiri lahaa walqadaai tirtirideedii waa altakhallusu minha in laga takhallusoo la tirtiro markaasu wuxuu nadkuruha arrintaa waxaanu ka sheegi doonaa fii maa yalii waxa yani maaragtay imaan doono oo nala soo xiriira baan biijaazin si kooban baan u sheegi doonaa buu yidhi shiikha waddooyinka ay adeegsadeen baan si kooban u sheegi doonaa waxaa arkaysaa midda koowaad inay waxay ku heshiiyeen alistiizaau wasukhriya in jeesjeeska iyo maaragtay liididda dacwada la liidayo in muwaasaladeedii la sameeyo la xidhiiriyo la kala in dacaayaddu iska socoto nebiga la dacaayadeeyey iyo dadkii raacay oo marna aanan la joojinin taa midda koobaad wey midda labaad waxa weeyaan oo ay yacni ay ku xijinayaan waddada kaleeto oy rabaan nebiga inay kaga hortagaan tagaan waxa weeye dadka iyo asaga in la kala dhex galo oon la dhagaysanin oo markii nebiga uu khayr sheeg maago qur-aanka akhri ou maago in buuq lagu afuro laga aqayliyo lagu qayliyo oo si aan loo dhegaysanin ummadda looga digo dariiqada saddexaad waxaa weeye shubahaad iyo maaragtay dacaayaad been ah in la faafiyo shubhooyin la keeno oo xujo diina laga dhigayo oo kale inay adeegsadaan taana way adeegsanayaan wey marka masaaishaas ayay yani turuqdaas faraha badan ayaan arki doonnaa oo ay adeegsan doonaan aan arki doonno weeyaan ilaa wakayriha kuwo kaleetana waan arki doonnaa insha allahu tacaala turuq fara badan ay keeni doonaan marka waxaa ka mida marka dariiqada ugu horayso awalan buudha midda hore muwaasalatu sukriyati walistihzaa'i walittaari minha in la xidhiiriyo oo aan la kala goyn muwaasala assukhriya jeesjeeskii iyo istihzaa waa isku mide iyo walikhaari minha in la badiyo jeesjeeskaas iyo istihzahaas in la badiyo inaan marna la kala goynin oo la xidhiiriyo aadna loo faafiyo ayay midda koobaad ahayd markaasuu qasadka ay ka leeyihiin musanifka noo sheegi wlqasdu min dalika arintaa danta ay ka leeyihiin waa maxay takdiilu rasuulilahi sal ly wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam hoojintiisa iyo wlmuslimiina muslimiintii in la hoojiyo oo aan wax u gargaaran la waayo iyo wa tawhiini quwaahum awoodooda oo la daciifiyo awooddii almacnawiyati macnawiga ahayd ruuxdii ay ku shaqaynayeen in la daciifiyo iimaankoodii hoos loo dhigay saasay rabaan fa kaanuu markaas waxay ahaayeen yatahimuuna rasuul allahi sal alay wasalam rasuulka alle ayay tuhmi jireen biannahu rajulun masxuurun inuu yahay nin la sixray shaacirun mid gabyaa ah majnuunun nin waalan kaahinun mid faalshow ahoo faal dhigo oo xidigaa fiiriyo yatiihi shayaanu shaydaan baa u yimaado oo wax u sheego saaxirun mid saaxira weeye kadaabun mid beenloowa weeye muftarin mid ilaahay ku been abuurtay weeye mutaqawilun mid ilaahay oraah ku samaystay weeye waqayru daalika iyo kaa waxaan ahaynoo min atuhami tuhmooyin iyo washaqaa'i cay ah caayo nabiga ay caynayay tuhmo waxaas bay samayn jireen wa kaanuu waxay ahaayeen quraysh idaa ra'awhu nabiga hadday arkaan yajiiu asagoo imaanayo wayadhabu tegayo yani jidka marna sii socdo marna soo socdo hadday arkaan yanduruuna ilayhi nabiga ayay fiirin jireen nadara alghadabi waalniqma yani nadara alghadabi caro fiiradeed bay fiirin jireen si xun ayay u eegi jireen iyo waniqmati caro weeye alhadab waniqma waa isku mid weye yacni caroonsho ay necab yihiin ayay u fiirin jireen weye xun ayay u jireen sida ilaahay buu leeyahay kama qaala allahu tacaala kama qaala allahu tacala siduu rabbi yidhi sarreeye wain yakaadu aladiina kafaruu layusliquunaka biabsaarihim lama samicuu dikra wayaquuluuna inahu lamajnuun wainahu shaniye yakaadu aladiina kuwii waxay sigeen kafaruu gaaloobay layusliquunaka inay adiga ku simbiriraxiyaan nabi maxamed biabsaarihim aragyadooda inay kugu simbiriraxiyaan yacni inay kuu say kuu fiirinaan xasidnimadeeda darteed lamaa samicuu dikra markay xaqii iyo qur'aankii maqlaan inayba kulabdaan bay sigaan oo wayaquulu markaas aywayaquuluuna waxay odhanayaan wayaquuluuna waxay leeyihiin innahu muxamed lamajnuun mid waalan marka layusbiquunaka biabsaarihim waxa qofka markuu si xaasid limaan ku ifo ila fiirada way kala tahay fiira raxma ah fiiro farax ku jiro fiiro iska caadiya mid xaasidnimo ah jirta oo cara ka muuqata markuu qofku fiirinayo usluubkaasna carabta way taqaanaayo noocaasoo kale markuu qofku u fiiriyo waxay yidhahdaan nadara ilaya nadratan kaada ya'kulunii yacni wuxuuba sigayba fiiro aniga inay cunto sigtay ayuu eegay ama nadara ilaya nadaran kaada yasracunii fiira inay ilagadarsigtaybuuba eegay oo kale marka si xaasidnimo ah ayay nabigu u fiirin jireen waa usluubkay adeegsanayeen ka mid tahay wa kaanuu waxay ahaayeen idaa ra'awhu nabiga hadday arkaan yatahakamuuna bihi kuwa ku jeesjeeso altahakkumu wasukriyatu walistiizaau kullu isku wada macno weeyaan kuwa ku jeesjeesabay ahaayeen dhihii nabiga calayhi salaatu wasalaam wayaquuluuna ay odhan jireen ahaada aladii yadkuru aalihatakum ahaada midkan oo muxamada alladii kiimiya yadkuru ceebaynayo aalihatakum ilaahyaashiina ceebaynayo wax ka sheegayo ma ninkaan ba waa nooc liidma ah soo ma jeed fartaa lagu fiiqaya oo ceebayn ay ka wadaan allah wuxuu hi wahum bidikri raxmaan hum kaafiruun hadalka markay leeyihiin isma ogeen allihii raxmaanka ahaa dikrigiisii bay ku gaaloobeen markaas weeye waidaa ra'ow hadday arkaan ducafaa'a saxaabati saxaabada kuwooda ducafada ahoo aan xoolaha lahayn oo iska taagta daran ama fuqarada markay arkaan qaaluu waxay yidhaahdeen jaa'akum muluuku ardi yani istihzaa boqoradii dhulka idiin soo socdo idiin yimid bay yidhahdeen nimankii boqorada ahaa baa idiin yimid waa nooc istihza ka mid jeesjees ah, markay masaakiintii arkaan oo saxaabada ahayd oon xoolaha lahayn bay boqorradii ku tilmaamayaan cala sabiili tahakum walistihzaa markaasay leeyihiin haaulaai mana allaahu calayhi min baynina haaulaai kuwani miyuu manna allaahu alla galladaystay oo iimaan iyo maarata tawxiid ku galladaystay calayhim dushooda min baynina annaga dhexdeena ayadoo hebel iyo hebel iyo hebel raggii sharafta lahaaye xoolaha lahaaye madaxda ay joogaan maa fuqaradaan iimaan la siiyey wax dhici kara ma aha saasay leeyihi wakamaa qaala allahu tacala sidau rabbi yidhi in aladiina ajramuu kuwii dembiilayaasha ahaayee dambaabay kaanuu waxay ahaayeen yadxakuuna kuwa qoslo min aladiina aamanuu dadka mu'miniintaabay ku qosli jireen waidaa maruu hadday muminiintii soo maraan bihi mushrikiinta ay soo maraan yatakaamasuuna waa isku iljabiyaan liidma ay liidayaan saxaabada ay liidayaan waida inqalabuu hadday laabtaan ilaa ahlihim guryahoodii dadkoodii ay u laabtaan kuwii kufaarta ah inqalabuu way noqdaan fakihiina ayaga oo yani ama faakihiina kuwa nacmaysanaya ah oo maarata ku nacmaysanayo caydii iyo istihzadii saxaabada la ayay sidaa u noqdaan waidaa ra'awhum hadday ay arkaan qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadii ay arkeen mushrikiintii baa odhanayso inna haaulaa'i kuwan saxaabada oo nabi maxamed raacay la daalluuna kuwa dhumay oo dhunsan wey waa baadiyaysan yihiin mar hadday shirkigii diideen oo alla keliya ay caabudayaan waa kuwa dhunsan bay yidhahdeen waxaa hadalladaas oo sukriyada bay adeegsan jireen waqad akaruu way badiyeen min asukhriyati iyo walistihzaai jaasjaaskii bay badiyeen wa min aacni duridii nabiga iyo asxaabtiisa la duro watadxiiki ku qosolkii lagu qoslayey xataa aara dalika ilaa arintaasi ay raadayso fii nafsi nabiyi sal alla alay wasalam nabiga naftiisaba ay raad ku reebato dhibkay u geysteen istihzihii ay tiro badiyeen iyo duristii iyo kuqosolkii iyo liididii ilaa nabigaba ay yani ku reebto ay saamayso arintaasi kama qaal llahu tacaala sida allah uu leeyahy fi suurati lxujri walakad naclamu anaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun walakad naclamu waan ognahay allah baa odhani annaka adiga nabiyllaahi muxamadow yadiiqu sadruka qalbigaaga inuu ciriiriyoomayo oo ciriiri oo galaya baan ognahay bimaa yaquuluuna bisababi maa yaquuluun waxa ay leeyihiin sababteeda inuu qalbigaaga ciriiri la gelaya baan ognahay wy uma abbatahu llahu tacaala ilaahay baa nabiga sugay salawaatu llahi wasalaamu calayh wabayana lahu wuxuunuu cadeeyey oo u sheegay rabbi maa yudhibu waxa tirtirayo bihaada dayqi ciriirigan oo naftiisa uu ka helayo oo dhibka nimankan ka soo gaaray qalbigiisa oo la ciriiriyoomay waxa ka tirtirayo buu rabbi ku ilhaamiyey oo u caddeeyey u sheegay weeyaan faqaala markaasuu rabbi wuxuu yidhi fasabbix bixamdi rabbik wakun min asaajidiin wacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaqiin yani aayaddan waa suuratulxijri ku wada jiraan walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka lyaqiin waxa aad kaga bixi karto waa cibaado wey iyo tasbiix iyo taxmiid wey fasabbix tasbiixso fasabbix tasbiixso nabi maxamedow bixamdi rabbika xaala kownika multabisa adiga oo wato bixamdi rabbika rabbigaaga ammaantii adoo rabbigaaga ammaanayo yani maaragtay ilaahay ku tasbiixso nusqaan oo dhanba ka hog wakun axaw min asaajidiina kuwa sujuuda mid ka midana noqo wacbud rabbaka rabbigaaga caabud xataa yatiyaka alyaqiin ilaa an yatiyaka alyaqiin ilaa an yatiyaka almowtu dhimashadu ilaa ay kaaga timaado cibaadadaadii muwaasalo ku samey warkoodana dheg u dhigin sidaasaa waqad bayana lahu allah wuxuu rasuulka u caddeeyey qabla dalika aayadahan ka hor maa fiihi maa shay fiihi ay ku sugan tahay altasliyatu dejin iyo qalbi qaboojin ay ku sugan tahay xayu qaala meesha uu rabbi yidhi waa aayadahan isla suuratulxujri ku jiro laakiin aayadahan ka horreeye wey innaa kafaynaaka almustahzi'iin innaa annagaa kafaynaaka kaa kaafinnay almustahzi'iina kuwa kugu jeesjeesayo alladiina kuwii mustahziiintii yajcaluuna yeelaya maca allaahi alleh la jidkiisa ilaahan macbuud oo aakhara kale allah ilaah kale la caabudayo kuwaas annagaa kaa kaafinay buuli mushrikiinta ah fa sawfa mar dambebay yaclamuuna ay ogaan doonaan caaqibata amrihim ciribtooda waxay ku dambaysay ogaan doonaan wa ahbarahu allah wuxuu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam anna ficlahum haada ficilkoodan falkoodan oo kanaho istihsaha iyo sukhriyada iyo jeesjeeska iyo sawfa yanqalibu inuu isku bedeli doono u gadoomi doono wabaalan calayhi hoog oo ayaga iyo halaag dushooda inuu isku bedeli doono sukhriyada iyo jeesjeeskiiba halaag isku bedeli doonta iyo cuquubo ayay isku bedeli doontaa ayaga ciqaabo u noqon doontaa faqaala markaasuu rabbi wuxuu yidhi walaqad istuhziya birusulin min qablik walaqad istuhziya waa la jeesjeesay birusulin rusul baa lagu jeesjeesay rususha min qablika adiga hortaada ah nabiyulaahi maxamedow rusushii kaa horraysay baa la liiday oo lagu jeesjeesay faxaaqow marka waxaa ku degay biladiina kuwii sakhiruu jeesjees jeesjeesay minhum kuwii hore ka mida mushrikiintii kufaartii jeesjeesay ka mida maa shay ay ahaayeen yastahziuuna kuwa jeesjeesa bihi shaygaba marka waxay ku jeesjeesi jireen baa ku degayo cuquubadeedii bay heleen ambiyadii rusushii markay ku jeesjeesaan ilaahay rusushii iyo ambiyadii waa u gargaarayay ciddii raacday kuwaanna waa la halaagay ayagana wabaal buu u noqon doonaa guusha ilaahay ku siin doona ayagana ilaahay subxaanahu wa tacala waa ciqaabi doonaa wey hada wabillahi towfiiq sal allah wslam cala nabiyina muxamedin